wtawakuli calayhi ilahay in la tala saarta keligii la isku hadleeyo fa ina alikhlaasa watawakula ilahay camalka loo saafigareeyo iyo watawakula calayhi asagoo la tala saartahay jimaacu salaaxi alkhaasati waalcaama ayib waa xudunta hagaagaas shacabka guud iyo kuwa khaasadaaba jimaacu waa xudunti iyo mixwarkay ka dhaqaaqaysa waa daabit iyo qaacida waa jimaacu dhowrka o dhan waanu sheegnay waa ururiyaha ururiya salaaxu lkhaasati inta goonida ah iyo culumada iyo ducaada iyo dhergarhka khaasa loo jeedaa iyo wulaadda iyo mas-uuliinti caamadana waa bulshado dhan bulshadu iyo taliskuba taasay ku hagaagahayaan ilahay loo saafagelay cibaadaadka oon awliyo iyo ahlu qaabuur aan la milicsanayn loo dhaqaaqin iyo asagoo la tala saarto reer galbeed iyo reer yurub iyo w f b iyo mxuu ahaay u n aan laisku hadlaynin iyo laaqirta asi balaayo waxaas aadka o dhan ba waxay degeen meesha ilaahay subxaana wa tacala ulahaayay fadhiisteen markay abaara dhacaan iyo burbur in la roob doono oo ilaahay la baryo oo istiqaata lagu dhaco ilaahay bay ahayd la cibaadaysto ilaahay loo tadarruco la baryo masaajida la galo dunuubta laga toobadkeeno sadaqaadka la badiyo roob la sugo dhib yar baa dhici un baa lagu b b c telefon markaasa laqaqay ilahay xaggiisa la aadi maayo laa salaad laa sadaqo toobadkeen ilaa unoqosho ma jirto un iyo mxuu aha w f b iyo balaayo iyo mxuu ahay laqarka cas waxay degeen maxalkii ilahay loo carar ahayd wadanka somalia in laga sifeeya istaahirmaanka ayagaa hadday wax bixin jamciyaad khayri ah oo muslimiin oo wadaadaha ka tirsada ayagu xilkaa ay la soo wareegaan ayaguna wax qabtaan laakiin nimankan ummadda u hanqaltaagayso ee meesha allaba galay ummadda waa in laga goyo xarigga asaga naas riban wey naaska waa in la jaro wey ayib dadkana la waaniyo la wacyigeliyo la hanuuniyo loo sheego yani ilahay ilahay tara saartan rabbi isku hadlayaan rabbi baryaan la toobad keeno macaasida iyo dunuubta la yareeyo oo laga tobad keeno khayraadka la badiyo ayago iskaalmaystaan takaaful ijtimaaci ay sameeyaan ayaga laga hadlo lasu celceliyo ayib inaguna waxaynu heli karra aanu bixino muslimiinta dalay diba joogaan la war hawshaa ka qayb qaata gaaladaana fururaha loo jaro aad bay u fiican lahayd ayb waarkeeda marka inta intaa inay ku xidhanta waa fiicnayd laakiin waa adag tahay kamaa amaranaa siduu rasuulkuna faray awan ama allana faray cafan kamaa amaranaa siduu rabbina faray an naquula fii salaatina iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin allow adiga keligaan baanu ku cabadaynaa keligaa baanu ku tala saaran ku kalmaysanayna fa ina haatayni alkalimatayn nacbudu wa nastaciin weeye qad qiila waxaa la yidhi inahumaa labadaa weerood nacbud wa nastaciin tajmacaani waxay ururinayaan macaani lkutubi almunazalati min asama kutubtii cirka laga soo dejiyo dhan baa ku urursan leanna waa maqaamayn maqaamu aluluhiya wa maqaamu rububiya wey iyaaka nacbud waa maqaamu aluluhiya ilaahay keligii inaad caabudo macmuulka haddii caamilkiisa laga hormariya xasr iyo qasri bufayda waa taqaanaani mafcuulkii baa lasoo hormariyey idan waa maxay keligaa anbana ku caabudi cid kale caabudi mayno noocii doon ha noqoto ha yaraato ha badnaato intaynu doon ha la ekaato nastaciinna adiga keligaa baanu kaalmo ku weydiisanayna kitaab dhan buu ku sharxay alimaam abu ismaaciil harawi manaasil saa'in beyna iyaaka nacbud waiyaaka nastaciin sharax haa'il ah oo saddex majalada waaweyn waxaa ku weli mxuu ahay alimaam ibn qayim madaarij saalikiin fi manaasil iyaaka nacbud waiyaaka nastaciin hal akhriya kitabka muhim jiddan wey marxaba sheekh marka waxaa weeyaan hawshu halkaasay maraysa dadku waa in laga soo gooyo ilahay khayrku isku hadlayaan waa in laga soo gooyo ilahay khayrku ay labada haddaynu helo ummaddu way hagaagi ayb waagii la tashan jiray ee ilahay la baryi jiray ee la toobad keeni jiray sidan waa dhacantay ilah ummadda waa waraabin jiray dhibka waa la qaadi jiray laakiin abaaro iyo balaayo iyo cudurro laga maxaa jira waxaa laadaha dee white house baa laga xukumaa dadka iyo mxuu ahaayey iyo janeef baa dadka laga xukumaa xagga allaba ma aadaanba waqad ruwiya waxaa la wada an sal slam kaana maratan fii bacdi maghaaziih dulaamihii dulaamihiisii barhkood ba nabig maalmaha ka mida ku jiray faqala wuxu marka dagaalku bilowday ya yaa maalik ywm iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin fajacalat aru'uus madaxyihii gaalada waxay guda galeen tandaru inay faniinayso oy duulayso waxaa sheegay marka jaf inti lasi u faniino duulaa la can kawaahidiha garbaheeda bay ka duulaysa qoorti baa la jarahaya sidii sabuulka loo goynaya min xadiid abi طalxat alansaari buu ku yimi cinda طabrani fi lawsa fi ducaa bisanadin fiihi dacf <clears throat> lafdiga eh, anu helna waxa kunaa maca rasuli sal slm fi hazaatin nabi maxamed baan duulaan la soconnay falaqiya alcaduwa cadowgu nabigu la kulmay fasamictuhu yaquul markii dagaalku u bilowday yaa maaliki yowm iddiin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin yani waa inaad cidda la caabuda ee loo halgami ila waa cibaadee waa alla keligii magac kale iyo sharaf kale iyo reer waxa noqdeen iyo adoo aad soo baxday ma jirto ilaahay dartii u dagaalami dhiiggana u daadin ayb wa iyaaka nastaciin fi nusrati waaldafri waalgalabati cala alkufaari wa gayrihim falaqad ra'aytu waxaan arkay bur abu talxat alansaari ra'aytu arijaala tusracu raggoo daaban ba arkay gaalada oo saa u leeanaysa u dhacahaya faninahaya tadribuha almalaa'ikatu min bayni yadayha min khalfiha kii sii soco madaxa duudi oo kuwa yani xasaasa loo yowma badran bay ahaydna waa la sheegaa ma ahayna waxay ahayd yowma uxudinna waa la sheegaa ayib cumar bin khataab isagu waxaa ka sugan inuu odhan jiray kaana idaa xasabahu amrun qaal allaahuma iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin hawl culus markay qabsato fuuf ma aha lama bahan mogta baad arkaysaa qolyale war maxay tana yurub baa laga keenay maraykan barashar ba fuuf si un sac biyo cabbahay mooye fuufta meesha ka bixi ma malayn kartid war awshaa socon maysay nabi maxamed kaana idaa xasabahu amrun fazica ila salaa cumar bin khataab kaana idaa fazicahu amrun qaala allahuma iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin dadku waa ina darajada gaadhaan baa la doonaysa fuufuuf iyo hawlaha joojiyay oo soconaya ma aha waqad dukira fii hayri mawdicin hal meel wax ka badan waxaa uu caafan waqad dakara rabbi subxana wa tacaala waqad dakara dalika ilahay arrinkaasuu rabbi sheegay fii hayri mawdicin ilahay in la tala saarto asagaan loo hogaansamo asagaan la caabudo min kitaabihi ka qowlihi tacaala facbudhu watawakal caleyh nabi maxamedow facbudhu alla keligii caabud watawakal caleyh asna tala saaro isku hadle wa qowlihi tacaala calayhi tawakaltu wa ilayhi uniib ilaahay baan dala saartay keligii wa ilayhi uniib asagaana u noqonon caabudahaya wa kaana nabiyu idaa dabaxa udxiyatahu nabigu markuu gowracay udxiyadiisa carafadiisa yaquul allaahuma minka walak allow aduu kaa ahaaday neefkani walaka aduuna ku ahaaday wey minka yacni xaggaaduu ka yimid nicmo ahaan iyo bixinba aduuna kuu dhiman hadda kuu baxayaa wey cibaado ahaan xaggaaduu ka yimid isticaanatan wa rububiyatan wey ayib xaggaadaan jihadaanu ku bixi cibaadatan wa uluhiyatan ayib cawnin liwaliyi اlamri khaasatan waligayrihi caamatan alaata umuur talooyin buu sheeku bixinayaa dowladaha islamka ku istaagaan lianna waa khabiir jaraba alumuur sheekhu wuxuu yihi waacdamu cawnin kaalmada iyo gaargaarka midka u weyn liwaliyi اlamr ninka talada muslimiinta haya u kaalmada iyo gargaarka ah khaasatan si goon ahaaneed waligayrihi caama iyo hayrkiina si guud kaalmo u noqonaysa talaat umur saddex qodob ayaa dowladda si goon ahaad u anfaca buui shacabkana anfaca axaduhaa alikhlaasu lilah loo kala kici ilaahay oo loo saafegelay cibaadaadka waatawakul calayh biducaa'i wagayrihi ilahay in la tala saarto la baryo ducada iyo hayrkeedba wa aslu daalika ilaahay oo cibaadada loo saafegareeyo ama la tala saarto ama la baryo asalkeed waxaa weeye almuxaafadatu cala asalawaati bilqalbi waalbadan salaadaha oo qalbiga laga ilaahiyay bimacnaa khushuucdoodii iyo ikhlaaskoodii shaaibad laga shaaibadii laga ilahiy muxua ama amaaraatu nafsi xuduudkeedii rayihii sumcadii waxna laga ilaaliyo ilaahay dartii u keligii badankana ilaaliya salaadaha khushuucdii iyo muxuu ahaayey dumaaninadii iyo xasilloonidii iyo tartiibtii iyo qiraa'aadkii iyo adkaartii hagaaji wathani alixsaanu ila alkhalqi uunka oo loo samafalo oo loo ixsaanfalo binnafci waalmaal dheefin iyo xoolo la siiyo aladi huwa zakaa zakada iyo wixii lamid ee kubaaba oo ummadda loogu roonaado wa alsabru calaa ada alkhalqi wagayrihi min annawaa'ib saddexdaa qodob bay dowla ku istaagtaa ilahay oo keligii la caabudo waxaan u dagaalami imaamo loo dhisi ee xoolo loo bixin ee rag uge ee shuhada u dhammaan soo intaaban ma ahaadi maxaa loo socdaa dankaa laga leh ilaahay oo loo saafigareeyo cibaadada oo loo barax tiro asagoo la tala saarto keligii oo la baryo cibaadada shayga kuwa kowa la ilaaliyo salaaddu kow ka tahay uunkoo loo samafalo xusnu eh, niyati liraciya wakiya u sheekhu uu soo yidhi iyo dhibka ka imanaya bulshada loo dulqaato laa taxsabana almajda tamra anta aakilhu lan tabluqi اlmajda xataa talcaqi sabira yani ha u qadanin buri sharaftu iyo gobnimadu timir la nuugahay inay tahay laa taxsabana almajda tamran anta aakilhu timir laska cunhayo barni ama cajwa ama awsh oo lafta aad ka tufayso lan tabluqi اlmajda xataa talcaqi sabira sharaf iyo gobnimo gaari maysid ilaa aad sabir cunta bur sabir ood leefto sawirka balkan qadhaas waa taqaanaan sabirka la yhad mxu aha sibirka la yidhahdo waad garanaysaan ee baashan dacarta ah dhacaankeeda ah baasha inagu dacarta odhan jirso garan maysaan dhacaankeeda iyo xabagteeda wey bahal aada khadhaar wey laisku qarasfalo waa taqaanaan bimacnaa ilaa aad wax dhib aad soo marto ood rafaado ood muxuu aad soo mudhuxdo kadib sharaf gaari maysid shaafici baa la weydiiyey ninka muslimka caalimka maxaad jeceshahay ma in la imtixaano oo balaa'i uu soo maro markuu noqdo makaraan uu markaa uu noqdo nin sharable magac baa doonay yaa fiican mise asagoon la imtixaanayn ilaahay unun sharaf iyo magac siyaa fiican wuxuu ihi waaba almuqadama alula waa baila buu shaafici laa yumakan xataa yubtala ninka adduunba loo dhiibi maayo magacna yeelan maayo istiqaamo diinadna laga heli maayo ilaa lasoo imtixaano hazaa'im iyo burbur iyo rabaad uu soo maro oo uu ilaahay isu soo dhiibo ayib kadib baa markaa la dilacsiinaya imtixaanka adag markuu ku baaso baa la baasinaya marka marka tamkiinku ila waa dalacsiini adoon lagu soo rafaadinin abada <clears throat> sheekhu marka wuxuu idhi asabru calaa ada alkhalqi wagayrihi min anawa'ib jamcu naa'iba masaa'ibka dhacahaya iyo dadka dhibkaya dulqaata lagaa doonhaya walihaada yajmacu allahu tacaala bayna asalaati wasabri kaiiran saa darteed buu ilahay isku daraa sabarkiin salaada istaba dhigaa in badan ka qowlihi tacaala fii mawdicayn wastaciinuu bisabri wasalaa sabarka kaalmaysta iyo salaada maxaa yeele salaadu waa ikhlaasu cibaadati lilah waa meesha ambiya ku carari jireen waa xidhiirka koobaad ahday rabbi idiin dhexeeyey dulqaadna waa lagaa rabaa wa ka qawlihi tacaala wa aqimi salaata salaada og nabi allow darafay annahaar maalinka labaysa gelin cashiyatan wa kadwatan wa zulfan ay wa saacaat jamcu zulfa weeye min alleyl saacadaha habeenka ka mid ana salaada og baa la yidhi oo cishihii iyo markaasi maqribkii iyo fajarkii iyo halkaas ay gelahayaan ina alxasanaati oo salaaduhu kow ka yihiin yudhibna sayi'aat sayi-aadkay baabi'iyaan dalika dikraa lidaakiriin dalika shayga lasoo fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka walaa tadqu baa ka soo horreysay inahu bima tacmaluna basiir walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum الnaar wmaa lakum min duni illahi min awliyaa uma laa tunsaruun aqim salaa dalika istiqaamadaasoo dhan weeye iyo intaa laguu soo sheegay walaa tarkanuu fastaqim aqim الsalaa intaa lasdaba dhigay dalika lasoo sheegay dikraa lidaakiriin waxay waanaya cibar u tahay inta ilahay xusanaysa xusaysaa la yidhi keligaa maaha nabi allow wasbir dulqaadaa daba taalla intaasoo cibaado ah u adkayso gegso fa faina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin wa qowlihi tacaala ilaana muxsin baa tahay ninka saabirka ee caabidka waa muxsin ilaahayna nin muxsin oo ixsaan balay hallayn maayo baynayna maayo ahluljihaad watawxiid hadday ikhlaas la yimaadaan allana isku xidhaan sabirna yeeshaan ina allaha laa yudiicu ajrahum in sha allah tacaala waa saas wey sheekh meeqaa khudlaan lagu sameeyey meeqaa galabkooda laga baxay meeqaa la iskugu tegey xagay ku dambaysa ayib waana hadda kor idinka sheekay muxuu aha shan jabho baa weerar ku qaaday ciidadan culus oo hay-atu kibaar culamaa asomaal la yihahdo weerar bay qaadeen culus waad garanaysaa ciidadan culus oo la yidhaahdo indheer iyo abwaanaha sameeyay gabayaagii iyo raggii guurooga tirin jiray iyo shiribkii iyo muxuu ahay saarkii iyo nimankii muxuu ahay hawlaha ka sii dayn jiray dagaal culus bay iyaguna qaadeen saxafiyiinta iyo iclaamka midiyaha caalamka oo dhanna weerar culus buu qaaday jabhadii afraad maxay ahayd ya bulshada rayidka nimanka la odhan jiray ayana weerar ba-an bay qaadeen iyo addifaac almadani weerarkii ba-anaa ee ka culimada ku xigay wuxuu ahaa guddiga badbaadada muxuu ahaayey ummadda iyo aayakateynta beelaha hawiye oo axmed jeri iyo xadow ay hogaaminhayeen shan aagoo culus oo daakil ah wey oo hawihii soomaaliyeed ah iyo jabahaadkii gaalo jojadi amisoomtii iyo etoobiyaanki iyo gaalaad iyo munaafiqiin iyo jawaasiis iyo sirdoon xag adugu iyo munaafiqoo dhan u kaada warkiisa laakiin jabahaadkan shanta ah waa jabahaad waaweyn oo daaqilka soomaaliyeed ah oo weliba raggii ummadda la doonaya ina badbaadiyaan ah markaasaa xamar waxaa ku soo hadhay xasan daar aweys iyo sheekh cumar iimaan iyo in yaroo shabaab hawiye iyo baa ku soo hadhay raxaweyn waa haday halkaasii baya boqol bay ka dhacday daarood waa kala fiigay meel la galaa la waayay ilahi waa u gargaaray subxana wa tacaala xagee waxay ku dambeeyeen shantii aag iyo shantii quwadood iyo wixii ka daraaba waa la waayey hawshan ilahay baa maamulo sheekh ikhlaas adiga ku daa ummaddaana daacad u noqo maca salaama allana isku xidh wixii aad kartana aaya riixo baabuurkaada jugta iska riixo markuu kaa fadhiistana kacso markaana riix maca salaama ilahay baa hawshan wadahaya baashu muruq weyn muruq kuma xidhne waxaa weeyaan xagga allay ka socotaaye وقوله تعالى فاصبر على ما يقولون yaquuluun intaasoo wadaadda iyo badankood khayrdoon bay ka ahayd laakiin niman dana wataa ku hoos jiray ayan mashruuc kastoo istaaga lagama waa nin mukhlis ah laakiin shaydaan kale wuxuu qasayaa marka dambe umadda aafeeya maalin low aniga idii sheegahayay e, sheekh bashiir axmed salaad oo yidhi muxuu ahaayey e, haddii gaalo waddanka laga saaro sharciga in la dabaqa waajib ma aha wadaadkaas geeska fadhiya wuxuu ii sheegay isagu dhegaystay inuu hawsha sheekha ka noqdo yidhi annagu shariifkay kooxisa gaalnimaan ka hortaagan hadda laakiin waa ku dhaceen bas meelaan ka qabanna ma hayno mowqifka horaan aan ka qabnayna hadda waa isbedelay inuu sheekhu yidhi taasi hadday sugnaato wadaadka anaa dhegaystay buu yidhi waa khayr wey tii horena ijtihaad bay ka ahayd baan leenahay uu ku khaldamay cafallahu camaa salaf haddana sheekhu waa sheekhiine madaxa la saaro waa hadday sugnaato wey <clears throat> fasbir calaa maa yaquuluun waxay leeyihiin baa le fasbir nabi alla u dulqaado calaa maa yaquuluuna fiika wey waxay gaala kaa sheegi fii diinika wa dayaanatika wa ammaanatika cilmika daacadnimadaada caqligaada kartidaada ay ka sheegi u dulqaadaa la laabudda min hadi alqaacida shek qacidada muhim jiddan wey ninka wax kaa sheeg inaad qarxda lama raba mogta fasbir calaa maa yaquuluun sheekh fartaa nin kastaba gaadha saa ninka loo taabto waa qarxaay war ummadu dulqaad iyo maxay u baahan tahay iyo sabir bay u baahan tahay ninku in danihiisa yarka ay wixiisa u ka sabra la doonaya wasabixtuka nabi maxamedow bixamdi rabbika ay xaamidan lirabbika adoo rabbiga ku mahadinaya multabisan bixamdi rabbika qabla tuluuci shamsi wa qabla guruubiha qoraxdii soo bixinoo salaada fajar ah iyo intaysa dhicinoo casar ah iyo wixii la halmaloo salaado dhan ba loo jeedo haddii qabla tuluuci shamsi wixii qorax inta dhacdo dhan baa yimaada ku dhacaya maqribka laga bilaabo ilaa cisho iyo fajar baa soo gelahaya ayb wa qabla guruubihana waxaa soo gelay laga bilaabo duhur iyo casr waa ku jiraan halkaasay ku urursan yihiin wa kadalika fii suurati qaaf ilahi wuxuu yidhi fasbir calaa maa yaquuluun u dulqaado waxay kaa leeyihiin fiika fii shanik wasabix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshams wa qabla اlguruub wa qaala tacaala walaqad naclam waxaanu ognahay si dhab ah anaka adigana yadiiqu sadruka bima yaquuluun laabtaadu inay ciiryami ruuxa ma ogtahay ruuxa muminka wanaagsan xanta waa dhibaysaa wuxuusaa in laga sheega waa dhibaysa laakiin inuu dulqaabta laga rabaa ruux bini aadama oo wax ka sheegiisa iyo dulanka loogiisa uusan dhibayna ma jiro laakiin xilmi iyo sabri baa la rabaa un yadiiqu sadruka bima yaquuluun fasabbix tukaalay ilaahay caabud oo nazah wakun min bixamdi rabbika xaamidan lirabbika wey wakun min asaajidiin wacbud rabbaka xataa yatiaka yaqiin ha u bixin wey hawshaasi xaggaa u bada nabi maxamedow وأmا qrاaنhu ilahay xidh intuu xidhiiyey bayna الصلاaةi والزakاaةi في الqر'آaن fakثيir جidا صbr iyo salaad isku xidha waa sheekh waa ka soo sheekeeyey zake iyo salaad la xidhiiya aan kuu sheegay bu ilaa sheekh wuxuu rabaa inuu kuu sheego ikhlaaskii iyo sabrkii iyo ixsaanka isdaba socda qur-aanka فاlقiyaamu bالصaلاaةi والزakاaةi والصbri salaadoo la hagaajiy iyo zakadoo loo istaago iyo ummadoo loo dulqaataayo yuslixu xaal الraaci والraciya ummadda wadaadna hadda eh, soomaaliya jooga maxaa hadda lagu ammaanay ko salaadii bay ku dadaaleen magaalo kasta markay tagaan waxaa lagu leeyahay somalida waxay ku leedahay masaajid baa la camirhayaa sooqi baa la xidhahayaa waa la wada tukan hayaa ayib goormaa noogu dambaysa haddee amiir salaad tukan ina yidhahda ya waan qabn maxaan qab wey adugu dawlad maxaa sheda gaarin aw soho wax kale kama dambeyn aw maamulihii ka dambeeyey amiir muminiin cabdiqaasim salaadaga ah. waagu aad buu ninkaan noo siray aad buu noo u waabsaday waagii la doortay ee la magacaabay bu meelaha maraykanka yuu nimaanu saaxiiba nahay rag ka tegay ba maraykanka ugu tegey wuu khudbeeyey bismi illahi raxmaan raxiim in alxamdu daray koofiyad dheer u qaatay ninku musiiba hay ma og markaasuu wacdi iyo diin iyo aayado qur'aan iyo axaadiis minkar ka dhigay waa nin ilbuuxisle waa taqaanaa cabdiqaasisla kadib nin aanu saaxiibanahayba intuu ooyayba yaa amiir almuminiin khaliifatu rasuulillaah ayib balor ninka noocaasa hadda waa ninka asaga ugu fog wey aad buu u necab yahay ayib dadka galbeeda yurub jooga mogta nidaam fiican waa iska rabaan ee muslimiinta soomaaliyeed qaxay in waddanku intuu dego nabad ka dhacdo ay soo noqdaan oo dalkooda nabada yimaadaan aad buu u jeclayay ay marka nidaam yar la sheego way u hanqaltaagahayaan haddana laf dheertay ka jabahayaan biixida ninka waxay arkayaan magaalo u shaqayn oo khariban oo baab gala cabdiqaasim waxaa u malayn kuwa inuu dhaami lahaa cabdullaahi yusuf iyo shariifkii inuu dhaami lahaa baa u malaynaya laakiin laguma simin sida ka muuqata iyo inuuna khaa'ima warba oma hayo oo xog badan kama hayo ninka asaga ah waxaas la weydi abditax ku qoslahayl abditax la weydiiy ayb falqiyaama bisalaati wazakaati wasabri yuslixu wuxuu hagaajinaya xaala araaci waraciya salaadoo lagu dadaalay iyo zakada iyo ummadoo loo dulqaata dhibka ka imanaya dad iyo duurba waxaadan fiilin baa kaga soo baxa la yidhi wuxuu hagaajiyaa bulshada ummadda maamulaysa iyo shacabkaba idaa carafa alinsaanu ma dakhala fi hada alasmaءi aljaamica mila ma yadkhulu fi ismi الsalaati min dikri اllahi tacala wa ducaa'ihi wa tilaawati kitabi wa ikhlaas اdiini lah wاtawakul wa fi goormaa hadda waaye waa markuu ruuxu garto weeye idaa carafa alinsaan maa dakala fi hadi asmaa asmaada markaan zakaa leenahay oon sabir leenahay een leenahay salaad maaha inaan intaa basa ujeedno waa rugni iyo qawaacid ay gudagalahayaan ay dhan ba gudagelaysa wey wixii waxtar ah ama ummadda wax loo qabta ah ama dacwo la gaadhsiiye ah ama caawin ah ixsaankay gelaysaa iyo zakada baabu zakada gelaysaa wixii ilahay in la caabudaa salaad bay ku faylahayaan dhib kastoo loo dulqaatana sabr bay gelahayaan wy yani diinto dhan baa goobtan ku xahan bu sheekh ujeeda maa dakala fi alasmaaءi اljaamica qawaacidan asmaadan diinta ururinaysaay ruuxu markuu fahmo waxa guda mila maa yadkhulu fi ismi salaa sida matalan axkaamta gudagashay diinta guda salaada magaceeda min dikri اllahi tacala ilah la ah salaad buu ku dhex jiraay wa ducaa'i alla la baryo ah wa tilaawati kitaabi kitaabka la akriyo ah wa ikhlaasi diini lah daacada iyo cibaadada rabbi loo saafigareeyo ah wtawakl aley alloodana tala saarta wa fi zaka wa fi ma dakhala fi ismi zaka iyo wax hoosgalahaya baab zaka alixsaan alixsaanu ila alkhalqi bilmaali wanafci dadkoo loo samafalo oo la hagaajiyo oo la wanaajiyo o la suubiyo sida maal iyo in la dheefiyo ama ma xoolo la siiyo oo maxaa ka mid a waxaa guda gelaya fi lixsaan min nasri lmadluum madluumka loo gargaarayo ninka dhiban loo gargaaro almalhuuf almutar weeye وqضاءi xاajaة المxtaaج ka baahan baahiisoo la gudo faفi صaحيxayn waxaa ku sugan can النabi anhu qaal kulu macruufin صadقة shay kastoo wanaagsan oo sama ah waa sadq iyo zako weeye وydkل waxaa gudogeli fiihi fi اlmacruuf wa fi الصadقة kulu إxsaanin samafal kasta wanaag kasta walow bibasti اwجه wjgo mxu la ka dhigo wejgood furfurto albaab furan lama gala cadhan soomaaliya e weji furan baa la galaa yani ruux hadduu bashaash yahay kuu faraxsan yahay kuu qoslo kuu soo dhaweeyo waxba yuusan haynin maqsuud baad ka noqon adaa daacad ah waad ka farxi waad ka qancin laakiin haddii naa albaabka ku ballaqo aan kuraas kugu farxi laakiin aan aan gawsahaas daba marsado oon kula hadli waayaba war see tihiin nabad weeye war maxaa jira de carruurta ka warrama wax dhiba ma jiro mama jirt bimacana wala dhaaf weeye hadda ma og tahay war iska baxa wey hawshaas qoliha ma ogtahay reer koonfureedka reer markay reer bara waxa lagu xantaa markay markay rabaan inaad ka kacdo marti aan la rabin he guriga lagu xaqabay dheh marti markay soo fadhiisato soo dhawo layaha uu kici waayo xaaqin baa la bilaabahaya hadde hawaas baa kici soo mahay ninku waa iska cararahaya ayib marka guryaha laisku xaqa hawsha ma aha guryaha laisku xaqa ma aha weji furan baa la doonaya waalkalimatu ayiba iyo waar wanaagsan fa fi saxiixayn can cadiy bni xaatimin qaala qaala rasuulu اllah maa minkum min axadin axad idinka mida ma jiro aadamaa ilaa sayukalimuhu rabuh rabbigii baa la hadli doona laysa baynahu wa bayna rabbihi xaajibun waardiye ma jiraa la yidhi walaa turjumaan afceliyana ma jiro fayanduru wuxuu eegi ninka muslimka ah iyo keyrkiiba aymana minhu falaa yara ilaa shay-an qadamah dadka lala hadlahayana waxaa weeyaan dadka miisaanka iskale ahlu tawxiidka ah maca cusaatihim weeye kuwa kale falaa nuqimu lahum yowma alqiyaamati wasna gaala waa lagu gadaa tanaar baa lagu shubhayaa waxaad hormarsata maa arkaysaa wayanduru ash'ama minhu bidix buu eegahayaa falaa yaraa shay-an ilaa shay-an qadama acmaashay sayi ahayd baad e- arkaysaa wayanduru amaama hortiisuu fiirin fatastaqbilhu naar naar baa ka hor iman oo eegaysa faman istataaca ninka awooda oo minkum idinka mid a an yattaqiya naara naarta inuu iska dhawro iska ilaaliyo iskaga dhigo walow bishiqi tamratin timir jeexad ba allah ka dhige falyafcal ha yeelo zakaadka iyo sadaqaadka ha badiyo fain lam yasadix hadduu sadaqo awoodi waayo xoolo u bixiyo fa bikalimatin ayiba weer wanaagsan weeraha wanaagsanna kow alamru bitawxiid baa kow ka ah dayib wa fi sunan sunanka waxaa ku sugan xadiis saxiix isaguna laa taxqiranna yaysan xaqirin ama laa taxqiranna xaqiro ha quursan ha liidin ha daraabin min almacruufi shayan samahoo dhan wax ka mid a haba yaraadee wa nakira fii siyaaqi nahyi weeyahade waxay kula kulantid walaalka wawajhuka ilayhi haba noqoto walaalka inaad kala hortato weji furfuran wax kalaba hadaad weydi walow an tufriqa min dalwika wadaantaad inaad ka shubtoba ha noqoto fii inaa ilmustasqi ninkii biyo doonahaya weelkiisii ceel baad shubaysaa biyay siiya waad ugu shubaysa waa naga lexe geelan kaa waraabsanna ma aha hala yaroo walii barlay ogu gaaci dhib ma haweenay haan wadato ogu shub meel fog carruur baa sugaysa masaa reerkii baa laga hawshiisa geelaha ku dambeeya ayar muxuu ahay ogu gedi ayib tawbadii adoo ku weysana nabig kaadla ortay caagadi ugu shubaan nusqu galay u bandhe intaa yarta ajir baad ka helaysaa naga leexo <laughs> waxba tari maysa mogtaa nin baa kaadi ku taaganta nafta haysaa ayib waxaaso dhan waa ixsaan wey wa sal ly slam ina ahqala maa yuudacu fi lmiisaan miisaanka ruuxa muslimka wax la dhigo waxaa ugu culus maalinka qiyaamo alkhuluq alxasan dabeecada wanaagsan xadiisna saxiixa wey wa ruwiya waxaa la wariyey canhu annahu qaala inuu yidhi liummi salama ummu salama u ku yidhi yaa umma salama xaaskiisi weeye dahaba xusnu lkhuluq dabeeca wanaaggu wuxuu la tegey bikhayri dunya walakhira xusnu khuluq waaba intaa hadde waa taqaana waa kafu ladaa badlu nada iyo waxaa weeyaan iyo maxaa lagu jamcin jiray ibnu qayim asagu ibnu rajab jaamic culum alxikam wuxuu ku jamciyaa dhowr qodob wuxuu leeyahay asakhaa deeqsinimo oo wax kastaba horto iyo sabr oo dhibka muslimiinta u dulqaadato iyo dhibkaada xislato wey saddexdaa qodob bay ku timaadaa xusnu khuluqu imursan yahay dhibkaada kafu shar ama kafu adaaka can alaakhariin asabru calaa adaahum badlu nada waalcataa ilayhim bas inaad wax u quudho dhibkaada ka ceshato dhibkooda u dulqaadato haadihi alarkaan waa jaamicu xusn khuluq haddee ninka ficmaaja nin wixiisa ku siinhaya dhibkiisa kaa ceshan haya dhibkaa u dulqaadan haya xaggee laga helaa hadda waayo eh. mi adigu ku dheefin oon ku dhibaynin hadaad dhibtana kuu dulqaadan haya waa adduunka meesha u dambaysa wey dadka saasa laga raba wa fi sabr ixtimaalu ladaa sabarka waxaa ku jira weeye oo laga ku jira ixtimaal dhibkoo loo dulqaato dhibkoo la xambaaro loo gegsado la aqbalo wa kadmu lgayda cadhadoo la qariyo waalcafi can naas ummadoo la iska cafiyo wamukhaalafat lhawa wa mukhaalafat lhawa iyo nafta waxay doonaysa la khilaafo nafta waxay doonaysa alintiqaam ninkii afar isaara shan baan saari shan ninkii saa toban baan saarahaya ayib idan hawadaada waxay naftada waxay doonaysaa had iyo goor alintiqaam cadamu muxuu ahaay kadmi algayr cadamu alcafwi can الnaas cadamu الصbr cadamu ixtimaal اlأdaa waa soo taagan tahay watarku lashari batraanima in laga tago alashar huwa alkibr kibriga in laga tago iyo walbadari xaqoo la duusiyo ama mayacnimo wy ruux u noqdo naanaab fa ina asabra cala saraa'i sheeg wuxuu yihi nicmadoo loo sabraaye ashaddu way ka daran tahay min asabri cala daraa muhiim jiddan wey masalada ayada ah dadka qaarkii dhib kastoo ku dhaca inay xamilaan oo ay sabraan waa awoodaan laakiin nicmo iyo libin lama xajin karo markaad ilahay nicmo ku siiyo oo caafimaad ku siiyo oo xoolo ku siiyo oo cilmi ku siiyo oo guul iyo nas iyo gargaar ku siiyo laabudda min asabr cala hadi nicma maxaa maay shukri baa laga rabaa batraannimo iyo kibir ayib wayustufu kaabiran can kaabirin ayib inamaa uutiitu calaa cilmin cindii dadku markay nicmo helaan waxaa la haween baa waa la ohan jiray sareeda ma xajiyaan geedka raggaa ku dhaama yani marka dhib kugu dhacana sabr baa rabaa markaad nicmo heshana shukri baa lagaa rabaa sabarka nicmada waa ashukru lilahi subxaana wa tacaala ilah wadaa inta isiiye salaadii iyo soonkii iyo xajkii iyo qiimihii iyo halgankii iyo cibaadadii iyo waxbixinta baa lagaa rabaa nicmada sabirkoodu waa alinfaaq washukr walcamalu saalix wey laakiin marka shilin aad heshad xoogo hesha inaad kibirto oo salaadii yarayso oo soonkii yarayso oo dhaqaalihii qaraabadii goyso oo ahlu diinta goyso musiibo wey sheekh musiibo sheekhu kadla taa wey wuxuu kuu leeyahay dhibkoo loo sabraa ka daran nicmada loo sabro ayaa ka daran dhibka loo sabro waa saas wey ayb fa ina asabra cala anicami yaa ashaddu daran wey cinda annaas min asabri cala dara cala albalaaya kama qaala subxaanahu wa tacaala walain adaqna alinsaana laamtu laama toda alqasam bay iska noqonaysaa dadka insaanka waa junsu insaan insaanka haddaanu dhadhansiinaa le oon siino minaa xagga iyaga raxmatan ay nicmatan uma nasacnaha aanu ka qaadno minhu xaggiisa inahu insaan laya'uusu mid quusasho badan weeye kafuurn rabbi ku kufrinhaya ayb nicmaa la siiyey tii laga qaaday waaba quusan hayaaba bas weeye guulba alla siiyey subxaanahu wa tacaala mudduu ku geeraarahaya nabad ku leday iyo halgan iyo nasri iyo naalle adduun xoog haziima ku dhacayso waaba isdhiibi hayaaba mogta khatar wey hawsha iyada ah nicmay ahayd ilaahay maxaakamtii inuu noog lix bilood nicmo labaad bay ahayd inay muslimiintu ka dhidhiyaan hawsha ay sii wadaan halgamaan inahu la ya-uusun kafuur maana noqonin in sha allahu tacaala waxaa inahu lay-usun kafuur haddana noqon haya nicmada noocaan ahayd barinabina intuu naga siibaba khilaaf iyo inshiqaaq daakhili ah iyo muxuu ahaye qayb reer jabuuti ah oo maraykan la olog ah baa soo booday inaan diinta ku kufurno oo aan horaan u daalgami sii wad weyno waxaa weeyaan haddana waa jasaarnimo labaad wey hawsha adaa la iskaga ilaaliyo walain adaqnaahu haddaan dhadhan siino min bacdi daraa'a taabatay darteed dabadeed baan u jeedaa layaquulanna wuxuu odhanhaya dul ilooba dahaba sayi'aatu cani balaayooyinka waa idhaafeen urugtii iyo rafaadkii iyo shiddadii iyo faqrigii iyo khilaafkii dhiggii ilahay baana dhaafshay inahu insaan la farxu mid farax badan oo bodboodahaya weeye oo oo guuriyo iyo dhis dhigaya muxuu wax la garan waaye iyo shaadaali shubahaya fakuurun weliba faan badan kanaan samayni kanaan samayni ciidan baan diyaariy kanaan ku samey wuxuu ku fantami war ilah baa keena dheh guushan iyo nasriga iyo nicmada alla u celi subxaana wa tacaala faraxan badan jooji ayb ee xadgudubka farax lama diidano nabigu kaada idaa sura istanaara wajhu kaanahu kalqamar lama diidano taas laakiin faraxu farax xadgudubka laga hadlaaya faankana jooji alla u tiri subxaana wata alla keenay dhe alla noo gargaaray dhe ayb ila aladiina sabaruu jinsu linsan waxaa laga soo reebay u fiirsa hadda ila ladiina sabaruu kuwa sabray mooyaan waa camilu saalixaati fi saraa'i wadaraa haddii nicmo la helay iyo naallo adduun iyo nicma iyo khayr iyo haddii masaa'iba balaaye iyo ay dhacday sabaruu fi daraa'i wasaraa'i aydan shukran lilahi tacaala wa taxamul liladaa ayib wacamilu ulaa'ika kuwaas lahum makfira dambi dhaaf u ahaaday wa ajrun kabiirun oo janna ay leeyihiin ajir weyn wa qaala tacaala linabiy wuxuu ku yiri sal slam khud ilcafwa dhaafitaanka qaada ummadda cafi baa layidhi inaha aana goosanin iska dadka wuu qaata nabi sal slam kaana yacfu can kulli man dalama wactada calayhi ayib wamur bilcurfi wanaagga iyo samaha ixsaanka ummadda far baa lay nabi allow wacrid can iljaahiliina aladiina yactaduuna calayka kuwa kuga xadgudba ee ficlu jaahiliin ku dhacahaya iska cafi ba faraha ka qaad kana jeedso waqaala tacaala wasaaricuu u dhaqtama u degdega ilaa makfirati min rabbikum dembi dhaaf xagga rabbigan ka aaday hala raadiyo iyo wadooyinka lala yimaado iyo wajannatin carduha samaawaat lard iyo jannooyin balliceedu iyo dherarkeedu uu leegyahay dhulka cerka leegyahay ucidad waxaa loo diyaariya lilmuttaqiin asal aladiina kuwaasu mutaqi waa kuwama yunfiquuna wax bixiyaa fi saraa'i xilliga faraxa iyo nicmadu iyo naaladu ay jirto wadaraa'i markay dhibaato jirto nimaan kow dhaqin bay dhaheen soomaaliya kun ma dhaqo ayib nimaan silin bixinin boqol bixin maayo ninka boqol bixin waayana malyan bixin maayo sheekh nin walba tabartii baa inuu wax ka bixiyo maxaan hayaaba annagaabaa sakaraad intan sakaraad wax ka bixi cid baa kaasii sakaraadsanay cid baa kaasii dardabkaad aan shidaninba ayib fi saraa wabara ninka laakiin xilliga mxuu aha barwaaqada wax bixiya xilliga daradana ku difaac ninka kugu xadgudba oo kala hortag weeye bilatii hiya axsan midda wanaagsan xumaanta kala hortag baa ley nin baa kugu xadgudbay inaad cafido waa xasan inaad u xisaan fushana waa axsan wey wuxuu in la fahma moogtahay sheekh nin baa kugu xadgudbay inaad iska cafido waa xasanatun inaad xadgudubka ugu bedesho ixsaan oo wanaag u samaysana maxaan leenahay waa axsan ama waa xusna saasaa ilaa u yidhi idfac bilatii hiya xasanatun lama dhin hiya axsanu baa layidhi laba arrimood oo meesha ku jirta ima alcafu wa ima alixsaanu ilayhi wa ima alintiqaamu minhu saddex wey alintiqaamu minhu waa bannaan tahay alcafuna waa xasanatun alixsaanu ilayhina waa maxay waa axsanu ama xusna wey ayib faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim markaa sidaa yeesha nabi allow faida ladii isla markaaba waa midkii baynaka wa baynahu cadaawatun adiga asaga cadaawad idin dhexaysiyo colaad iyo isqoonsi kaanahu aad moodo waliyun gacal iyo xabiib xamiimin ku jeceloo qariib ah ayib oo daacadu noqona rux baa isla yaabay moog tahay ayib ruux asagu waranka ugu dhuftay eed gacanteeda u gubasho muslimiinta laga hadlaya haadaa yakus fi lmuslimiin laakiin gaalo waa maxay waliyajiduu fiikum hilla wey ayib jaahidu lkufaara wاlmunaafiqiina wاglud calayhim hawsha iska ilaali ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum masaa'ilkan waxay u taallaa muslimiinta ahlu ahlulqibla bay u taallaa gaal baan mara u guglaayaa ducfi wey taas hadduu kuu guglo muxuu ahay qodxo risaas baan u guglana risaas hadduu filgimo inoo dhiga masaabiir baan u dhigana labay toban la hawsha saas wey iska ilaali midka kugu hoos noole miskiinka asagoo lagama hadlaayo raggaan ka hadlayna maxaaribiinta laga hadlaaya wamaa yulaqaaha lama kulmiyo lama waafajiyo arrinka asaga a weeye ila aladiina sabaruu kuwa sabray ee dulqaatay mooyeen wamaa yulaqaaha ilaa duu xadin nasiibin waafirin min allahi cadiimin weyn wa imaa yanzaqanaka hadduu ku tukhaaliyo ama ku garab mariyo nasqu waa annask waa ruuxoo mxuu ahay la riixo ama meesha la garab mariyo wey ama xoolaha marka la kaxayna wa artay waa la tukhaaliyaay wa imaa yanzaqanaka min ashayaani nasqun shaydaanka xaggiisa hadduu kaaga yimaado dukhaalin iyo garamarin xaqa lagu garamariyo oo sawaabkii iyo sabarkii iyo dulqaadkii lagu garamariyo fastacid billaah ilahay magan baa lay kaalmayso inahu huwa asamiicu alcaliim alsamiicu lilisticaada alcaliimu liaxwaalika waxabaa'il shayطaan wa qaala tacaala wajazaau sayi'atin sayi'atu miluha xadgudub iyo xumaan abaalkeedu waa xumaanka ruux lagu sameeyo bimacnaa bimaab mushaakala wey walmuqaabala ee xumaan ma aha ninka kugu xadgudbay ood ka aargoosato xumaan ma aha fi sharc ayib waliman intasara bacda dulmihi fa ulaa'ika maa calayhim min sabiil laakiin ixsaanka ka fiican faman cafaa ruuxuu iska cafiya kii daalimka ahaa wa aslaxa haddana wanaajiyo oo dhexdoodii wanaag ku sameeyo ixsaan kale usii sameeya fa ajru cala allah inahu laa yuxibu الظaalimiin wa qala xasan albasri ida kaana ywm اlqiyaama yowmu alqiyaama haddii la gaadho yunaadii munaadin baa dhawaaqahaya min batnaa alcarsh carshiga hoostiisa dixdiisu ka hadlaya muxuu odhan ruuxa dhawaaqay alaa liyaqum ha istaago man waqaca ajru cala allah dadkii ajrigooda ilahay uu ku dullacay ilahay uu la wareegay ha istaageen waa dadkii faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allahi baa laga hadlahayaa walaa yaquumu ilaa man cafaa wa aslax maalinka istaagi mahay nin muxuu ahaayey cafiyey ruuxuu ku xadgudbay ixsaanna la yimid wanaagna sameeyey xadiidkan waxaa soo saaray alimaam albayhaqi fi shucab aliimaan Eh, dayl baqdad fi taarikh buu kuso saaray bisanadin fiihi dacf can alxasan albasri can cimran bn xusein cimraan bn xuseynna muxuu ahaay xasan albasri lam yasmac minhu xasan albasri lam yasmac minhu intaanaynu ku daraynaa walaakin buli sheekhu walaysa maysan ahaanin xusnu niyati liraciya shacabka loo niya wanaagsanaado iyo walixsaanu ilayhim iyo ayagoo loo samafalo an yafcala inuu sameeyo maa maa yahwuuna waxay jecel yihiin oo wayatruka uu ka tago maa yakrahuuna taa ma aha shacabku waxay jecel yihiin samee waxay kohanayaanna ka daa ma aha hawsha hadday sharci ilahay kohanaya ma ka daynayna hadday xumaanta jecel yihin ma u horqaadayna maya faqad qaala tacaala subxaanahu wa tacaala walow itabaca alxaq xaqu hadduu raaco allah subxaanahu wa ama diinkiisa ah hawaahum dadka rabitaankooda iyo xumaantooda iyo naftoodu lafasadat الsamaawaat wاlarض waman fiihin bal ataynaahum bidikrihim bal hum can dikri rabbihim mucriduun can dikrihim mucriduun waxaa fasaahada ilahaa oo baabi'i lahaa dhulka iyo cirka waman fiihina oo khalaa'iqii uunka jooga waa fasaahad hayaan sharciga dhan baaba loo keenay in addoonku ikhtiyaarkiisa iyo rabitaan intuu ka leexdo midka u raaco in waxay naftiisu doonayso intuu ka leexota ilaahay u raaco subxaana wa tacaala oo ta nabiga u raaco oo ta sharciga u raaco baa la doonaya haddii laakiin nin kasta waxaa weye wixiisa loo raaca meesha fasaad baa ka dhici waa layska hor iman wax soconaya lama arko wa qaala subxaana wa tacaala lisaxaabati u fiirso ummadda ugu khayr badnaa asaxaaba dadka ugu khayr badnaa ee diinka u jeclaa ee rabitaankooda boqolkiiba sagaashan iyo sagaal iyo nus sharciga waafaqahay saxaabay ahaayeen ayagana rabbi wuxuu ka yidhi waclamu ogaada saxaabow ana fiikum rasuul rasuula allah dhexdiinna waxaa jira nebi maxamed low yutiicukum fii kaiirin min alamr arrimo badan ood codtanaysaan ama doonaysaan hadduu idinku raaco oo idinka yeelo lacanidtum waad hagalaagsami lahaydeen waad fasahadi lahaydeen mashaqo iyo shadaad waad la kulmay lahaydeen ka waran marka shacab soomaliya wastakaraada oo weligiiba intuu adduunka soo marayba aan sharci lagu maamulin xaqdarro iyo dulan iyo jawr iyo iyo dhac iyo qasbi iyo baabi'in uun kusoo lagu soo ababiyey abadan sheekh shacabka rabitaankooda in la tixgeliyo rabitaankee haddee naxnu nakhdac liiraadati shacab akhdada iyo xamaas gashay ka mid tahay sheekh dhanaa iyo sheekh axmed yaasiin raxmat ullahi tacala waxaa la weydiiyey ka warran dimuqraatiya fain kaanat dimuqraatiya iraadata shacab naxnu nakhdac liiraadati shacab khata wey bail kufr hada kufr sheekh iraadatu shacab maaha waa iraadat اllahi subxaanaه wa tacaala naxnu nakhdac liiraadati اlbari rabi اlcaalamiin khata wey sheekh shacabku abada walow itabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat الsamaawaat adman fiihin ayib iska ilaali shacabku wuxuu ilaahay rabaa lagu hogaamin laakiin waa loo saliidayn waa loo suxin waxaa loo marinhayaa wax jilicsan oo mxuu ahaayey bulu baan iyo jaan baan u maraynaa iyo mxuu ahay malab say u laqaan wax ku sulxiyaan siinaynaa maska loo yaqaana sangaabada waa taqaanaan dhaal weyn oo ama laygu eego maxaa weeye baabuurta gadido oo geela baabi'iso waddooyinka habeenkii fadhiisataa annagu sangaabaan dhanahay jibista ma aha sangaabada iyay oga eg tahay jibista inta kukaa martay iskala bixisaa dadka waa la isahay sangaabadu waxay samaysaa ruux way qayntaa markuu dhaco oo uu dhinto inta badan waa iskaga tagtaa marna waxay samaysaa wax koolla oo jilicsan bay tufaysaa kooladaasoo ruuxa marmarin wax jilicsan wey oo sibiq sibiq ah oo baalkii maluuqyada u eg muxuu ahaaye maabiyaha muxua baalkan jilicsan dhardhereer kale a oo kale ku marmarinaysa markay ku marisay ku qabanaysa waa ku diraysa sulluq waad ku fakanaysa ya waa homar baad ku diraysaa marka sangaabada baasheedaan u marin dadka marinayna diinta inay laqaan oo biyaan u raacayna galaaska biyaan u raacayna laakiin ha loo ogaansay waxay doonayaan khata wey taas shaqadaa wey allahuma inay khayr doonhayaan mooye haddii la helo wainama alixsaanu ilayhim ila annaas waxaa weeye ficlu maa yanfacuhum fi ddiini wadunya ummadda in loo sameeyo waxa anfacaya aakhariya adduunba ee maaha in loo hogansamo rabitaankooda yani shekhul islam kitaabkan yani wuxuu dhigahayaa wad khuduuda dheer khuduud cariida fi siyaasa ku jeexahaya laabudda waa in lagu dhaqmo kitaabka wey ayib walow karihahu <clears throat> man kariha ruuxuu doon ha nacabo ha kahdo cidii doon ha diido laakin wuxuu ilaahay jecel yahay diinkuna amray fii masaalix diin wadunya baa lagu maamulaya laakin yanbaqi waxaa haboon u fiirsaad waa nin kula waxaan u maraynaynaa bulub baan umaraya jaan baan u maraynaynaa an yarfaqa bihim waa inuu u dhimriya dadka xaqa geli laakin u dhimri fii ma yakrahuun waxay koonayaan waxay jecel waaba la gartayba laakin diinta ay dhibsanayaan iyo waxay yar diidayan aysan barin xoogo waa in loo raaciyo masaaj baan u raacinayna xoogo duugma ah, ah duugmaan u raacinayna ففي الصحيiح waxaa ku sugan can النبي أنه قاaل mا kاna rفق في شhيء إلا زاnة dhimrintu iyo dabacsanaantu iyo deganaantu ilahay ma gelina shay ilaa zana waa qurxisa diinta iyo dacwada tawxiidku dabacsanaantu iyo dhimrintu way qurxinaysa halayn mayso walaa kaana alcunfu isqardixintu maysan ahanin buu nabg sal sl fi shayin ilaa shaana qardajix iyo isqardixin iyo istayrixintu ma gashay bula arrin illaa waa bi'isa ilaa shaana waa cambaanaysa waa ceebaysa wa qaala sal ly slam ina allaha rafiiqun yuxibu arifq ilahay waa dhimriye dhimrintana waa jecel yahay wa yucطi cala rifqi ilaahay dhimrintii eh, mxuu ahay dabacsanta wuxuu ku bixiyaa maa laa yucطi cala alcunf ayb ha lagaa cabsado ummadda kale jici madax qaad oba laga kaa carariba dabacsanaanta iyo walaalow in adeerow sidaan yeelo oo diinta ku dhaqmo walaalow baa ka fiicanta ina cabdilla xasan wuxuu yihi somaali waan maamulayo in adeero waxay ku dhantamaan waaye buuri in adeero waxay ku dhantamaan waaye buuri wax kastaba sameeye waa saas wiil waal baa laga soo loo tiiriyaa ninkii wiil waal jid waaqi ummadda kala gaabiyey baa loo tiiriyaa weedhaasi <clears throat> asagu wuxuu laga sheegaa walaalow in adeero wuxuu nin ku dhaama waan waari buuri xataa intaan nin qabtay hooyadii waan korsiyey buuri ku qasbay intaan nin qasbay hooyadii hooyadaa fuul waa idhi buuri laakiin aakhir dhibkeed baan la kulmay laakiin wuxuu soomaaliya ku dhaama in la baryo oo walaalo la yidhaa ma jiraan buuri yar wa kaana cumar ha inoo bilahi tawfiiq talooyinka guud iyo fusuusha u dambeysay kitaabka marka sheexuu ka soo hadlay sheekhu in arkaanta dowladdu ama weliyul umuurku u baahan yahay ama raaciyaddu ay saddex qaybood tahay asabru cala alada min alkhalqi iyo ikhlaasu diini lilahi subxaanahu wa tacaala walixsaanu ila alkhalaa'iq saddexdaa qodob buu shalay soo hayay wa kaana cumar bnu cabdilcaziiz radia allahu tacaala canhu yaquul mid u ahaa wallahi innii uriidu waxaan doonahayaa an ukhrija lahum lmurata min alxaqi xaq markaasi xadhaadh inaan u soo saaro bimacnaa naftooda waxay koobsanaysoo diin ah inaan soo bandhigaan doonahayaa fa akhaafu waxaan ka baqi an yanfiruu canhaa inay diinta ka boodaan xaqa ay talada ka cararaan fa asbiruu waan sabri oo dib baan u yardhigo waan iska sugu weeyey hawshii xataa tajii'a alxulwatu ilaa ay timaado wax macaano min addunya adduunya ah xoogo xolo ah iyo xoogo dhaqaalo ah iyo guul ama farax yar markuu yimaado ayaan u raacin hayaa buuhi xaqi ay dhibsan hayeen maxaa yeele qolyo reer banu umaya ah oo aada u dhib badan baa ka horreeyay adduunka kharibay oo dulmi badan ku dhacay oo ummad baabi'iyey oo madaalin badan galay baa ka horreeyey oo u qaatayba iyagu dowladda iyo nidaamka iyagu inay leeyihiin cid kale aysan soo saydarayn karin wax kasta ay samayn karaan barhkood waxayba gaadheenba inay yidhaahdaan ruuxa khaliifka waa macsuum oo macsuum weeyo sida ambiyada ay macsuumo u tahay iyuu khaliifku macsuum u yahay gaadheen khaasatan reer banoomiyihii shaam ku noolaa iyo dimashqiya ku noolaa qeybo ka mid a ah marka niman aada u aafaysan bay ahaayeen cumar marka wuxuu dhex yimid bay afaasida kulligeed baa suu ku sixilaa marka waa ku rafadeen intaan la gaadhin dowladda islaamka ahaa al-usra alxaakima al umawiya sixitaankeeda baa wakti ka qaatay isagii wiil yaroo dhalay wiiluu dhalay oo aad u qiima badnaa wasiir ahaa baa aad u caawin jiray wiilkiisiibuu la hadlayay <clears throat> faasbir waan sabri bui xataa taji'a alxulwatu min addunya faukhrijuhaa macaha fa ukhrijuhaa almura min alxaq xaqii xaraaraa ay ummaddu diidahayeen baan raacin buu ihi xalwadii raacin hayaa oo macaankii baan raacin hayaa intay faraxsan yihiin ama naalle adduunya xooguu nasintuu dhacay ay muxuu ahaay ay damaashaad hayaan ama aan shilni adduunya u qaybin hayo ayaan u raacin haya u sulxin hayaa shayga xaq fa idaa nafiruu markay ka didaan buu hi lihaadihi xaqan aan ku qasbay en geliyey sakanu waxay ku xasilahayaan lihaadihi xoogo adduunka sandareerada ah iyo howlahan muxuu rabdhaqa en raaciyey rabdhaqa adduunyada xoogaa hawlaha jidiinka ama og tahay wax badan bay sahlahayaan wax badan bay fudaynayaan marka waa xikma uu isticmaali jiray wey taa macnaheedu ma aha in sharciga diinta tadbiiqiisa dib loo dhigo maya lama ogola midda ayada waxaa loo yaqaana atadaruj fi tadbiiq waa madhab baaila wey madhabun baail ayib aakhirna ku intuna ila zandaqati walkufri walilxaadi billaahi subxaanahu wa tacaala haddaad tiraahdo shareecadaas yarsyar baa loo dabaqi waxaa lagu leeyahay inteen dib u dhigaynaa inteen soo hormaraynaa macalaa hawaakaba ahwaa'i nufuus idan xuduudda dib u dhig muxuu ahaaye gabdhaha muslimaadka iyo gaalo inaysan guursanin dib u dhig hadda ha isguursadeen muxuu ahaaye gawraca mushrikiinta way dadka mushrikiin lama odhan kare gawraca halayska cuno muxuu ahaaye meydka iyo baktiga halayska ruugo adugu sheeg waxa dib loo dhigay waa yahay shareecada qaybta lasoo horumarin ee hadda soomaaliya laga gadi iyo qaybta dib looga dhigin noo sheeg noo kale sheeg adugu waa yahay yacani wax jira ma ah wax jira ma ah tadaruj waa jiray fi tashriic oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu axkaamta dejinhayay tallaaba tukaynaya shay-an fa shay-an baa axkaamta u degaysay maadaama iimaanku ummaddu uu kordhahayay ayib laakiin bacda maa nazalat alaaya wa bacda maa jaءa alxadiid xukunka sharciga markuu yimaado ibaana uu yimaada la dhaqan geli jiray hada huwa saxiix yani farqi baa udhexeeya atadaruj fi اtadbiiq wاtadaruj fi tashriic tadaruj fi tashriic waan ogolaho ilahay waa subxaanahu wa tacala wqur'aana faraqnaahu litaqra'u cala annaasi calaa muktin wa nazalnaahu tanziila taa lama diidi doono sharcigo dhan baa caddeeyey waana amrin qad qadaa wa madaa waa hawl tagtay oon hadda aan maxal lahayn wey amaa inaad tirado waan tilaaba tukayn tadriij iyo tadaruj baan samayn fi tatbiiq alaxkaam wa tanfiidiha waa masala baila laa asaasa laa min addiin walaa sixata laa min addiin ayib waxayna keenaysaa waana madhab in xilaal keenhaya baaba ummadeed keenhaya wahaakada kana nabiyu aharka cumar abdilcasiis isagoo saxiixa maan hel laakiin tarjamadiisa waa lagu keenaa waa la keenaa sida tarjamadiisa ku taalla mxuu ahay taarikhu baqhdad iyo taarikhu mxuu ahay ibn casaakir iyo dahabi taarikhi islaam macnahan macna u dhow bay keenaan laakiin isagoo saxiix aharka ma helin wahaakada kana nabiy nabigu sidaasoo kale u ahaa idaa ataahu taalibu xaajatin nin danla markuu u yimaado lam yarudhu muusan radi jirin wa kaana muxtaajan ilaa biha aw bimaysuurin min alqowl hadduu nin daaliba xaaja uu yimaado nabigu muusan naqi jirin muusa celin jirin wa kaana muxtaajan daaliba xaajo nin baahana uu yahay ma ogtahay nin dan doonahaya oo dan leh oo muraad leh oon muxtaaj ahayn baa jiro oon faqiir ahayn oo wax kororsi doonahaya daalibu xaaja wey maca alxaajati waalfaqr dan baad leedahay muraad bale laakinaka haniy mustaqni waad noqon kartaa ila nin kastoo muraadle inuu yahay muxtaaj faqiira oo hawsha u mutahay qasab ma aha nabigu muusan radin jirin ninka asaga ah ilaa biha bilxaajati oo u gudo aw bimaysuuri min alqowl ama weer wanaagsan qowlun macruufun wa makfiratun khayrun min sadaqa yatbachu ada wa sa'alahu maratan mar waxaa weydiistay nabigu sal l slam bacdu aqaaribihi baa weydiistay an yuwaliyah inuu u dhiibo cala sadaqaati sadaqaadka oo caamil uu ka dhigo wa yarzuqahu wa an yarzuqah minha min asadaqa wax ka siiyo faqaala nabigu wuxu uri sal slam ina asadaqata laa taxilu limuxamadin walaa walaa liaali muxamed sadaqada uma banaano reer muxamed iyo reer aalu muxamed midnaba maxaa naga xaaraam wey ninka weydiisana rabiica ibnu xaarid buu ahaa ibn cabdilmualib cabaasna asna waa weydiistay waxaa kaloo mar u yimid mawlihiisa abuu raafic oo nabigu nabi maxamed oo hebel aan raaco oon la soo shaqeeyo oon noqdo nabigu waa ka diiday wuxuu ihi amaad ogeyn mawla alqawmi min anfusihim lama ogolo famanacahum iyaaha waa u diiday suubanuhu wacawadahum wuxuu ugu bedelay min alfay faygii wax ka siiyey xagga haddii ruuxa laga guriyo meel loo irmaanayaa dadku hadday gacantanada kuul ka qayliyaan amni baan u sugaynaa hadday muxuu ahaayey dhibaatooyin sheegteen meelka wax looga furahaya waxaa weeya ruuxu inaad wuxuun lagu danqaraa la doonhaya wataxaakama ilayhi caliyun wa zayd wa jacfarun cali bnu aalib iyo zayd ibnu xaarisa iyo jacfar ibnu aalib baa nebiga usoo xuguntay waa ku garamay radia allahu tacaala canhum fi bnati xamzata gabadhii xamse dheel ee faatima la odhan jiray ayaa laisku qabtay falam yaqdi biha gabadhii umuusan xukumin liwaaxidin minhum saddexda isku hayay midna umuusan xukumin walaakin qadaa biha likhaalatiha habareerteed buu nabigu raacsho u xukumay xukum wanaagga u fiirsa waa laga leexinaya inta raggana iska qabsan anaa lai xukumay iyo anaada lagu xukumay iyo hadhow tashaaxun ba iman lahaa waa lagana wareejiyey uma inahu طayaba qalba kuli waaxidi minhum lianna alkhaala wa bimanzilat اlum wey iyadaa gar ule hawsha iyada kadibna nabigu wuxuu wanaajiyey qalba kuli waaxidin minhum bikalimatin xasana min kasta weer wanaagsan buu nabiga ku yidhi oo uu ku qalbi dejinayo faqaala licaliyin wuxuu ku yidhi anta minii wa ana minka adugu anaad iga tirsantahay aniguna adaan kaa tirsanahay bimacnaa waanu isu dhownahay qaraabana waan nahay xigtana waan nahay waxiidna waan nahay dhaqan ahaan iyo muxuu ahay diin ahaanna haddee nabigu ku dhow yahay wa qaal li jacfar wuxuu ku yihi ashbahta khalqi wa khulqi adug jacfar ibn oo cali walaalkii hadde ashbahta khalqi aniga khalqigii baad shabahday wa khuluqii iyo dhaqankaygaba waad u egtahay wa qaala li zayd wuxuu ku yidhi ibnu xaarisa anta akhuuna wa mawlaana anta adugu akhuunaa baad tahay walaalkaanu wa mawlaanaa iyo gacalkaygii baad tahay zayd ibnu xaarisa haddee walaalkood fi ddiin waana mawlahoodii mxuu ahay fi lwilaaya wey qadiyaduna waxay ahayd baan filaya qadiyadii bacda mxuu ahay cumrat alqada inay ahayd baan filahaya xilligaas ay gabadhu soo orday soo raacday waa fi saxiix maxaa yeelay zayd ibnu xaarida jacfar waxay ku shiideen mu'ta oo dee sanadkii ahaa toddobaadba ahaa ama sanadkii sideed bilowgiisii fa haakadaa sidaas yani wuxuu rabaa sheikhu hadda markaad xukumka ridayso xugum dabacsan oo markaa dadka aan didanaynin oo loo xirma qaboojinayo oo wax badan la eegaya ka dhig wey xaqa ruuxa mari laakiin wasiilo fiican umar iyo qaab sahlan oo fudud fahakadaa yanbagii liwaliyi اlamr ninkaa weliyo amriga sidaasaa u habboon inuu yeelo fii qasmihi xoolo qaybintiisa wa xukmihi garqaadidiisa iyo xukm rididiisa fa ina annaasa daa'ima dadku weligood yas'aluuna waxay weydiisaan dhaqana waa la yaqaanaay waliya almri ninka talada hayaay maa laa yasluxu badluhu min alwilaayaati ninka mas-uulka ama xilka haya shacabku iyo qaraabadu iyo alma adeertu waxay iska weydiisan waxaan u bannaa in la siiyo hebel baa shaqadaa loo dhiibay reebel o dhan baa shaqo tagahaya hebel baa wasiir laga dhigay qoyskao dhan baa soo qadan dembiilo soo qadanhaya ma mudan yihiin ma laga mudan yahay ma leeyihin hawltaalla ma ah ninka waaliga ah had iyo goor waxaa la weydiisan waxaan bannaanayn nabigaa la weydiistay sadaqa aan bannaanayn ahalkiisi baa weydiisay muxuuaha mawaalidiisi baa weydiisatay idan waxaa weeyaan gar aan lahayn baa laysku qabsan waxaasoo dhan marka si tartiiboo degan baad u kala xukumaysa iyo walamwaal xoolo iyo hantiyaal iyo jagooyin xeel walmanaafic iyo dheefo iyo wmxua eh, waljaw waxaa la weydiistaa xaqdaro dulan in loo xukumo ayb washafaacati fi lxuduud baa nabiga loola iman jiray waxaan subanayn nin baa ka ergeyn xad inaan la oofinin waa kii usaamo is soo mutaxay ayb wagayri dalika fa yucawiduhum nabigu markaa wuxuu markaa ninka waaliga ah ugu bedelahayaa min jihatin ukhraa in amkanad ay suura gasho xaqii buu ka oofin sharciga ka leexan maayo tu alla yidhi fuli buu fulin ummadina dhan kaleu ka qancinhaya ayagana dhinac kale ka qanci ayib hadday suuragal tahay oy laakiin ma baatil oo ku qanci haddaan waxba aad ahayninba aw yarudahum ama wuxuu ku celin aw yaruduhum bimaysuuri min alqowl hadal qiimo badan oo sahlan oo fududoo macaan buu markaas ku odhanhayaa maa lam yaxtaj hadduusan u baahanin ilaa iklaadin ila aliklaaq mar baad u baahan tahay adkayn sheekh iyo qallafsanaan iyo hadal kulul ayib marar baa loo baahan laakiin weligaa waxa way inaad un dhulka taallo oo wax jilcisaay had iyo ah marar bay daawo tahay khildadu iyo muxuu aha shiddadu marbay daawo tahay laa takun maxay dhaheen muxuu ahay haliidan fatuksar walaa layinan fatubtalac ayib nin adag oo qalabsan ha noqona beedha bof baa lagaa siin oo soo taagan dhexda lagaa jibin haddaad noqoto muxuu aha wax jilicsan ah oo muxuu ahay isna waa lagu laqahay mar lagu laqahay lagu dirahaya marka bayna alkhilda washidda baad ku jiri kulba mar bay daawo tahay fain radda faina radda saa'ili dheh saa'ilka celintiisa la celiyo oo la naqo oo garti laga dhagaysan waayo ama xaajada loo fulin waayaay yulimu waa xanuujiyaa wuu ka xumaan ruux saa'il waxa ii qaba waxaa ii yeel xoolaha isii xilkaa ii dhiib wuu ka xumaanaya ruux khusuusan gaar ahaan buri man yuxtaaju ilaa ta'liifihi dadka loo baahanya in lasoo dumo o lasoo riixo oo lasoo dhoweeyo o lasoo jiito waqad qaala tacaala wa asaa'ila falaa tanhar ninka saa'ilka wax kuweydisan nabi allahu baa layidhi ama ha canaanin wa qala tacaala waaati da lqurbaa midka qaraabada oo saaxiibka minka nabi maxamed xaggaada aad qaraabada ka tihiin ee nasab idin dhexeeye iyo mid kalaba xaqahu xaqiisa sii walmiskiina sii wabna sabiil walaa tubadir habaatun hantida hasasaydhin baa le tabdiiran ina almubadiriin qolyaha xoolaha ku israafe ku ciyaaraay watabdiiru sida sababka waxaa weye waa israafu lmaali fi lbail wain kaana dirhaman waaxidan hal shirin baa allah ka dhige xoolahaadaad ku bixisa meelaan mudnayn ama aad ku bixiso meelaan bannaanayn waxaa weya waa tabdiir haddaad xoolaha u isticmaasho fi lxaqi maca ziyaada maca muxuu ahaay muhaalaad ayadna waa tabdiir wey laakiin israafka asalkiisu iyo tabdiirku waxaa weeyaan waa infaaqu lmaali fi laa yurdi اllaha subxaanahu wa tacala warasuulah ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin shayaaiinta walaalo u yihiin dhaqan shaydaan wey xoolaha lagu ciy nicmadaas iyo ilaahay wuxuu keena ha lagu ciyaara meel xuna ha lagu bixiyo macsiyadiina ha loo kalamso ilahay nicmadiisii waa dhaqan shaydaan had wa kaana shaydaanu lirabbihi kafuura shaydaanku rabbigii midku jasaar oo ku abaal abaalxooro oo ku kufriyo wey aduguna ha ku daynin wey nabi allow ilahay wuxuu kusiiya nicmo ama wanaag iyo caqli iyo cilmi ah daacadiisa iyo shukrigiisa u isticmaal wa imaa tucridanna wain acradta canhum wey haddii aad ka le ka jeesato nimankii ood waxba u weydo waad markaad waxayse la garay oo wax bixi la garay oo waxaa la soo yidhi waa aatida alqurba xaqahu walmiskiin wabna asabiil laakiin mar baad waxba gacanba ku hayn ibtigaaa raxmatin min rabbika tarjuuha naxariis rabbigaa xaggiisa ka ahatood sugayso ood ka wacaal qabtood oga leexatay ama oga jeesatay ama oga aamustay ilaahay hadda u fiirso irsaaqadii iyo biilkii iyo adduunyadii raxmad buu ka cabiray raxmo wey moogtahay dadku inay wax helaan oy noolaadaan oy xogo adduunyo helaan oo biil helaan oy kala deganaato faqrigu yidhaahdo naxariis wey baaba iyo faqrigu iyo balaayaduna waxaa wey waa shiddo iyo naxariis darrow wa imaa tucridanna ee wa in acradta canhum ibtiqaa'a raxmati min rabbik ay risqi min rabbika w tarjuuhaa faqul waxaa ku tiradaa lahum ayaga dadkaas saa'iliinta ama qaraabadeed wax u weydeed aad ka jeesatay hadal fiicanna aad lagaa raba inaad tirahda qowlan maysuuran hadal saalan oo wanaagsan ku dhabaalay waxba ma hayee insha allah markuu maalul baxrayn yimaado ama ay sadaqa noo timaada ama aanu waxello baanu insha allahu tacaala jaabir idaa jaa maalulbaxrayn waxaan kuu siin doonaa haakada wahakada wahakada nabiga asagoo maalka imanin buu ayuu geeriyooy salawaatu wasalaamu caleyh abubakar buu u tagay abubakar waxba gacanta aan ku hayn waxayga isii buu nabiga wax ballan qaaday abubakar waa ka jistay maal kalo kusoo noqday haddana waa ka jistay maalinka saddexaad baa iyadoo hanti la keenay buu u yimi wuxuu ihi musaas ahaa nabigu imise goor buu kuu gacan qaaday saddex goor wuxuu ihi hal mar buu abubakar cantoobiyey markaasuu tiriyey shan boqoloo dirham bay noqotay halkii mar laba kale ku darsa laba shan boqolaad hakada wahakada wahakada mota tiba shan boqol kun iyo shan boqol dirham buu la tegay jaabir ayb waa saas ruuxa markaad waxaydin hadal wanaagsan wasi dad marka wasi dad wayn hadalwadsama laga rabaa xakama calaa shaksin ninka weliyul ama qaadiga ama xaakamka ruux hadduu wax ku xukumo oo garti ka gooyo oo masaladii rido fa ninkaa maxkuumu calayhi qad yata inuu e, dhib arkaa laga yaaba dhibsado xukumkii oo qaadan waayo oo uu rargubyoodo faidaa ayaba nafsahu faidaa ayaba alwaali aw alxaakim aw alqaadi nafsahu nafsa almaxkuumi calayh bima yuslixu wax wanaagsan buu ku eh, wanaajiyay qalbigiisa min alqowl walcamal diinteeni baa qabta gartay waa lagaa helay haddee ka garan laba nin kumada qosliso kulley midun bay raaci lahayd haddana anugu hadee cilmiga yar halkaasun weeye ninkan aan kaa xukumay adiga adaabaan ku aqaana laakiin xaqi baa halkaa maray waa saas hawsha waa loo dejinhayaa ma og tahay wari waad daran tahay xidha hawshu ma aha kala jabiya kor u tuura olow u dhiga hawshu ma aha baashu tartiib weya waad ku wadaysaa kaana dalika tamaama asiyaasa nabigu markuu xukumay muxuu ahaayey rabiic nadar ibnu anas walaashii rubayic markii intay ilig jebisay nabigu qolyihii dheh nabaha naloo qisaaso anas ibn nadar wuxuu yihi nabi allow maya la qisaasi maayo wallahi inaan gabadha walaasha rubayic aan ilig laga siibayn o la jibayninba nabi wuxuu ihi yaa anas kitaab ullahi alqisaas ma laha dhib iyo muran ma jirto kitaabka ilahay baa qisaas qaba maanaad hadal igu soo celin maalma xukumay baa hala kala jabay biixida labdheerta halaisku laabo hawshu maa moogta nabigu kitaab ullahi alqisaas waxbaa is dhibin reerkaas iskale garta la soo heshii soo bari iyo dhi diya iga qaata dhe wareegeyso laakiin ano halkaas waxaan la fadhiyaa kitaab ullahi alqisaas ayib dib bay hawshu u noqotay ilaahay amarkii qolyihiiba waxay soo ogolaadeen diyo mag inay qaataan saasa hawshu ku dhamaatay waxba allahas dhibin xukumka fuli laakiin ha ka leexani xukum leexan mayse laakiin si tartiib ah baad u fushinaysaa